alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira su'aal baa waxay ku saabsan tahay qofkii saa'ilka ama horarka ahaa hadduu markaa doonaayo inuu ku dilo oo hubkii kuula soo baxo oo dee markaa hubkanna la ogsoon yahay markiiba dee markaa wax tartiib iyo keensanaya ma ahee hadduu xabbadda markaysagaa kugu rido oo dee kugu dhufto waxay u badan tahay dee markaysaga qofkii haddii ay halis kaga dhacdo dee inuu u dhimanayo marka kala horraynta lagaga horreeyaa xaaladdaa ma bannaanta haddii asbaabtu dee marka ay mutawafir tahay inuu markaysaga yacni ka dhab tahay inuu la dagaalamaayo sida dannigiisa haalib ku noqotay iyo hubkiina la soo degay xaaladda noocaasa yacni waxay noqonaysaa inay u bannaan tahay yacni marka kaga horrayntu laakiin haddii dannigiisa ay ku haalib noqotay in bajin iyo wax la mida ah inuu u jeedo mooyaane inayna dhab ka ahayn inuu markaa dilaayo inuu markaa kala horreeya taas yacni markaa uma bannaanaanayso laakiin danniga khaalibkaa ah la eegaya qofkuna wuxuu mulsam ku yahay danniga naftiis yacni sida uu markaa isagu malihiisu ku khaalib noqday taasaa markaa uu mukallaf ku yahay hadduu is yidhaahdo kama dhab aha oo waa ku yaro guulguulayaa oo ku bajinayaa bes xaaladda caynkaas adigu dee inaad halaag kaga siisaa kuma bannaanaa laakiin xaalka markaa dee uu hubkii u soo qaatay ay markaa malihiina ku qaalib noqotay inuu markaa dee dilayo ka dhammaynayo xaaladda caynkaasa si kalena dee aanu sida danniga qaalibka aanu kaga baaqanayn wax ka sokeeyana aanu ku tegayn xaaladda noocaas waa u bannaanta isaguna inuu ku rido su-aal labaad waxay ku saabsan tahay kooxda buqaadda ee imaamku la dagaalamaayo daabitkeedu muxuu noqonayaa waxaa kale jiro laba qolo oo qolona waa khawaarij qolona waa buqaad qolada khawaarijta axkaam gaaray leedahay buqaaduna axkaam gaara ayay leedahay buqaaddii cid xaakimkii gaalaysiinaysa ma aha laakiin waa cid markaa shubho yacni markaa aawadeed ula diriraysa ama ula dagaalamayso nooc ta'awuli ku jiro laakiin takfiir iyo kaalaysiin iyo ashyaada noocaasi miday ku dhisan tahay maaha waxaana shartiya inay shawko iyo awood leeyihiin oo markaa awoodda isku yacni markaa isku daafacayaan taas ayaa sharti xaalka caynkaasa markay tahay culammada qaar markay u bannaanaanayso waxay u shartiyaan inuu imaamku cadli yahay bacdu ahlicilmiga u shartiyaan bacdu ahlicilmina uma shartiyaan inuu cadli yahay oo isagaan cadli ahaynba buqaad waa noqon karaan bay leeyihiin marka xaalka ay sidaas yadaa tahay marka uu imaamka muslimiintu ama xaakimku uu la diriraayo mar walba dirirku marka in lala diriraa laazim ma aha waa in xuluul kale uu raadiyaa oo xalal kale isku dayaa wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu aslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alukhra faqaatilu alatii tabqi xata tafiya ila amri illah markii hore waxaa markaa la hormariyey islaaxa markii dambea dirirta la amray dirirta la amrayaana dagaalka la amrayaana waa dagaal ay ka dhalanayso yacnii ujeeddada looga dan leeyahay faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah waa dagaal sababaya ama keensanaya xataa tafii'a ilaa amri illah waa dagaal saasi ay ka dhalanayso laakiin hadduu yahay xarbu istinzaaf dhiiggown markaa la daadinayo laakiin ghaayada looga jeeday aynay ka dhalanayn wuxuu yidhahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya siduu kitaabkiisa minhaaju sunnati nabowiya ku qarriraayo waxau odhanayaa dagaalka la amrayaa waa dagaal gaayadaasi ay ka dhalanayso weeye xataa tafii'a ilaa amriillaah laakiin ghaayadaasi haddaynay ka dhalanayn yacni ma noqonayo qitaal la amray amra iijaabin walaa amra istixbaab amar waajibin ah iyo amar sunnayna midnaba mid la amray noqon maayo e waxay noqonaysaa dhiigdaadintu maqsuud ma aha waa in amarka ilaahay u soo noqdaan baa looga jeedaa laakiin haddii taasi aynay ka dhalanaynin xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa dagaalkaasi in mafsadadiisu ka badan tahay maslaxadiisa calaa haadaana wuxuu noqonayaa qitaalu fitna sidaa isagoo sharxaya wuxuu yidhi dagaalkii saxaabada ka dhex dhacay iyadoo caliy bnu abi aalib radi allaahu canhu wa ardaahu uu yahay imaam xaq ah. ah oo cadli ah waa imaam xaq ah oo cadli ah oo bayca sharciya lala baayactamay haddana dagaalkii saxaabada dhexdooda ka dhacay sida markaa waxa weeye raajixa ah wuxuu ahaa qitaalu fitna cid alla ciddii gashayna waa isku cilkaambiday ciddii gashay oo dhan baa isku cilkaambiday saxaabadana waxa ka galay waa koobnaayeen jumhuuru saxaaba waa ka fadhiisteen siduu tilmaamaya shekhulislaam ibnu taymiya reer beder baa badnaa saxaabadii kalaa badnaa haddana waxaa markaa xaadiray dagaalkaasi ka qayb galay soddon kama badnayn saxaabada marka la eegaayo saasuu odhanayaa sheikhulislaam ibnu taymiya marka jamaahiiru saxaaba dagaalkaa waa ka fadhiisteen oo kamay qaybgelin sababtay uga qaybgeli waayeen waxay tahay iyadoo weliba markaa la hayo xadiis sheegaaya taqtuluka yaa cammaaru alfi'atu albaaqiya cammaaro waxaa ku dili doontaa fi'ada ama kooxda baaqiyada ah ee baqyiga la timi cammaar ibnu yaasirna waxaa dilay nin ka mida daa'ifadii mucaawiye ayaa dilay daa'ifadii mucaawiye nin ka mida ayaa dilay waa sababta saxaabada qaarkoodoo markii hore dagaalka ka fadhiistay markii cammaar la dilay ay yidhaahdeen waa noo caddaatay hadda oo ay dabeed markaa ka qayb galeen dagaalkii waxaan jeclahay khusaymat bnu thaabit miyuu ahaa saxaabada qaarkooda markaa ka qayb galay oay sii yacni markaa u qaatay maadaama baaqiyadii muuqatay binasi alxadiis in markaa hadda la galo ay saa u muuqatay calaa kulli xaal wuxuu odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo mawduucaa sii sharxaya dagaalka caynkaasa ujeeddadii looga dal lahaa kama dhalan yacni cali ma awoodin inuu dagaalka reer shaam daacada ku soo celiyo taxta daacatihi wa amrihi ay noqdaan kama dhalan dhiigagunbaa daatay labada darafba markii dambena halkii baa la kala joogay qolana mucaawiyaa u talinayey qolana cali baa u talinayey marka dagaalkii muxuu soo kordhiyey haddii ay ahayd daacada reer shaam ha lagu soo celiyo daacada imaamka kamay dhalan in lagu soo ceshaa haddama aragtaa wax maslaxoo ka tartiibsamay ma jiro dhiigagunbaa ku daatay maadaamay caynkaas tahay in markaa ujeeddadii looga dan lahaa dagaalka aynay ka dhalanayn oo mafsada raajixa ay ku sugnayd buu u noqday qitaalu fitna u noqday nebiguna calayhi salaatu wasalaam dagaalkaa ma ammaanin wuxuu ammaanay sulxiguu ammaanay ina bnii haada sayidun walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inankayga kan ahi waa inanka inantiisu dhashay xasan ibnu caliy ama xasan ibnu faatima yacni waa sayid baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa mid faadiloo mudan weeye siyaadada nebigu u sheegay maxaa ka mida siyaadadiisa walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ku islaaxiyo laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mida sababtiisa inuu ku islaaxiyo xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay bukhaariyo muslim yacni marka islaaxaasi muxuu ahaa dee xasan waa tanaasulay dagaalkiina waa ka baxay isagoo ciidan fara badan wata oo markii cali la dilay baycadii isaga la siiyey oo reer shaam mooyaane in alla inta kale muslimiintu taxta amrihi ay yihiin oo imaam sharciya uu yahay oo lix bilood uu xukumayoo ka talinayey yaa ayuu isagii tanaasulay xaqna lidimaa'i almuslimiin dhowrisuu dhiigagga muslimiinta dhowraayo daraaddeed buu u tanaasulay markaasuu dabeedna jagadii intuu ka degay mucaawiye ku wareejiyey yaa yacnii afartan kun oo ciidana waa haystay hadda ma aragtaa laakiin dhiigagga muslimiintaee isku baaba'aye isku daadanaya ee markaa ay muslimiintii markaa iyaga islaynayaan oo cududoodii isku jabayso taasuu karaahiyaystay dabeedna markaasuu tanaasulay markaasuu markaa arrinkii ku wada wareejiyey mucaawiye ku wareejiyey markuu ku wada wareejiyey sanadkaa waxaa loo bixiyey caam aljamaaca waa sannadii koob iyo afartanka hijiriga caama aljamaaca loo bixiyey waayo jamaacadii muslimiinta isku mid noqotay marka nebigu islaaxu ammaane ee qitaalkii ma ammaanin qitaalkii ma ammaanin ama tan ku saabsan waxa weeye taqtuluka yaa cammaara alfi'atu albaaqiya baaqiyo inay yihiin baqyiga markaa baaqiyada lala diriraayo waa inuu dagaalkaasi yahay dagaal ay ka dhalanayso ujeeddadii looga dan lahaa dagaalka oo mid ay ka tartiibsamayso waa inay tahay laakiin haddaynay ka dhalanaynin oo uu yahay xarbu istinzaaf dhiigun qubanaayo laakiin ujeeddadii looga dal lahaa aynay ka imanayn ilaa daatada markaa dagaalku maqsuudun lidaatihi ma aha wa maqsuudun ligayrihi inuu maqsuudun ligayri yahayna aayaddaa sheegaysaa faqaatilu latii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah marka haddaynay taasi mar ka imanaynin ma noqonaayo kii lays amray noqon maayo yani marka laa amra iijaabin walaa amra istixbaab waxaana caddaynaya cid alla ciddii gashay dhammaan waa isku cilkaambiyeen hadday cali tahay hadday xasan tahay hadday markaysa markaa yacni darafka kale mucaawiye tahay iyo hadday khayrkood tahay yacni kulligood ciddii gashay waa isku wada cilkaambiyeen cali waxaa laga soo wariyey asaaniid qawi ah inuu yidhi waxaan jeclaan lahaa arrinka noocaasa inaanan geli lahayn oo labaatan sano ka hor inaan dhiman lahaa baan jeclaan lahaa hadda ma markaa saas aawadeed yacni markaa qolada baaqiyada ah ma aha mar walba in lala diriraayo ama mar walba dagaalkeeduna mashruuc noqonaayo yacni isagu dawaabidii ay shuruud buu leeyahay wakhtiga uu markaysaga mashruuca noqonayaana waxay tahay shuruudda kale markay dhammaystiranto oo uu imaam xaqa markaysaga u yahay iyaguna markaysaga markaa dad waxa weeye ku baxay marka ay yihiin xaalka noocaas ah waa in markaa ujeeddadii dagaalka looga dan lahaa waa inay ka dhalanaysaa oo daacada iyo amarka in lagu soo celiyaa waa inay suuroobaysaa biduuni mafsadatin kubraa yacni mafsado weyn iyadayna ka imanayn oo marka waxa weeye dagaalkaas maslaxada ku jirtaa waa inay ka badnaataa mafsadada ka imanaysa waa inay ka badnaataa laakiin haddii aynay markaa sidaas aynay ahayn ma noqonaayo mid mashruuca ah. wain kaanat yani markaa yani daa'ifatan baaqiya haba ahaadaan daa'ifo baaqiye ahba ahaadaanbe waayahay bacdulikhwa waxay yidhaahdeen aayadda aynu soo marray oo ku saabsan qaala rabbi innii laa amliku ilaa nafsii wa akhii wejiga yacni ku saabsan in markaa lagu cadfo yaaulmutakalimka lagu cadfo oo macnaha loo fasiro laa amliku ilaa nafsii wa akhii ay ilaa nafsii wa nafsa akhii yacni xaashiyadu wejigaa waa soo naqlinayaa laakiin wuxuu tilmaamayaa inuu daciif yahay marka la eego qawaacidda basriyiinta inay daciif tahay buu tilmaamaya marka dee armay fiicnayd awjuhda kale uu sheegaye shanta ah in la maro ishkaalka caynkaasee bacdulikhwa ay keeneen kolle waxaan filayaa wejigaasi ma aha ka keliya aynu marnay awjuhda kale qudhooda waxbaynu ka tilmaanay laa amliku ilaa nafsii walaa yamliku akhii ilaa nafsahu waynu sheegnay tafsiirka ma hananaayo mooyaane naftayda walaalkayna saas si la ma hananaayo naftiisa mooyaane wax kale wa akhii kadaalika culamada qaarkood waa yidhaahdeen xagga markaa ciraab ahaan sinaacada ciraabiya marka la eego waa mareen wa akhii kadalik in markaa khabar loo qadaro walaalkayna waa saasoo kale oo isaguna laa yamliku ilaa nafsah macnuhu u dhacayo mu'adduhu noqonayo ahlucilmiga qaarkood oo basriinta jumhuurkooda ayaa maray in marka ay daciif tahay laakiin culamada qaarkood waxay leeyihin daciif maaha waxaan filayaa meelo horena waa ku soo maray suuratu nisaa awalkeeda waa ku soo maray wattaquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam waalarxaama walarxaami oo qiraa'ada xamsaa baa jirta marka la jaro oo la yidhaahdo waalarxaami qiraa'adaas waa qiraa'a sabciye yacni marka waxaa lagu cadfay siday u badiyaan culammadu tasaa'aluuna bihi bihi baa lagu cadfay wixii lagu jarayna lalama soo celin lalama soo celin saas aawadee taasi waa ishkaal gelisi ila waa qiraa'aad sabci ahoo markaysaga qur'aanka la akhriyey weji daciifana qur'aanka in la yidhahdo lagu xambaaro la yidhahdo waa la akhriyey ma suuragal ah saas bacdi waxay yidhahdaan qasam baannu ku xambaaraynaa walarxaami arxaamtaan ku dhaartay dabeedna waxaa loo qadarayaa jawaabulmarka qasam waa baciid waa baciid sida saxani waxay tahay tasaa'aluuna bihi wa bilarxaami in macnuhu u dhacaayo wa bilarxaami inuu dhacaayo mawaadiic kale qudheeda waa ku sharaxnay ama caqiidada ha noqoto ama markaysagaa tafsiirkaba wakhtiyo hore in kastay horraysay haba noqotabeen fa waman itabacaka min almuminiin wa xasba man itabacaka min almuminiin marka lagu socdo inkastoo awjuh kale ay jiraan marka halkaa lafteeda waa ku sharaxnay hadday tahay markaysaa markaa caqiidada yani markaa kitaabu tawxiidka ama hadday tahay waxa weeye tafsiirka laftiisaba inkastoo wakhtiga aynu marnay ay fogay ibnu maalik wuxuu arjaxaa inayna wejigaasi daciif ahayn oo ka odhanaaya wacawdu khaafidin ladaa caطfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanasri saxiixi muhbata waa ka odhanaaya yacnii khaafidka inuu soo noqdo ya ladaa caطfin calaa damiiri khafdin marka lagu cadfaayo yacnii damiir markaysagaa makhfuud ah oo la jaray laaziman qad jucila laazim baa laga yeelay walaysa cindii laaziman aniga agtayda laazim ma aha yani id qad ataa fi nadmi wa nasri saxiixi musbata waayo waa ku timi yacni marka waxa weeye nadmi iyo nasriba nasri saxiixa iyo nadmi mid walba waa ku timi saas aawadeed qira'ada xamse waa xoog badan tahay yacni marka waxyaalo kalena culammadu waa u deliishadeen marka calaa kulli xaal wejigaasi wain istadcafahu yacni jumhuuru lbasriyiin falaysa bidaciif hadday markaysaga waxayn daciifsadeen oo dacfi ku tiriyeen jumhuurka basriyiintu sidaa ibnu malik wakayruhu mareen yani marka waxa daciif ma aha marka awjuhdaasna cala kulli xaal ama ka ha noqoto ama wejiga kale aynu sheegnay ha noqoto ama awjuhda kale la tilmaamaya ha noqotee waxa weeye waa lagu xambaari karaa kanna waa lagu fasiri karaa waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala aayadda laba iyo soddon oo min suurati almaa'ida min ajli dalika katabna cla bani israa'iila anahu man qatla nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannama qatla annaasa jamiica min ajli daalika madkuurka la soo sheegay aawadii oo ah dilka ina aadam uu walaalkii xaqdarra ku dilay katabna cala bani israa'iila waxaan ku farar yeellay reer banu israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin annahu ay ana shaana in arrinku damiirku waa damiiru shani man qatala kii dila nafsan naf dila bigayri nafsin yani nafuu dilay la'aantee idku dila nafuu dilay yacni qofkan la dilayaa isagoo naf aan dilin yacni markaa dila nafta yacni qisaas aan loo dilin aw fasaadin fil ardi aw bigayri fasaadin ama kharribaad daraaddeed yacni markaa uu kharribay fil ardi arlada kharribay aan loo dilayn fakaannamaa qatala annaasa jamiica waxaad mooddaa inuu markaa dilay dadka oo dhan jamiican dhammaantood uu dilay ama xaalay dhammaantood yihiin jamiican waxaa kuugu bannaan tawkiid iyo xaal baa labadua kuugu bannaan yihiin kii naf nooleeya fakaannama axya annaasa waxaad mooddaa inuu dadkaba nooleeyey jamiican xalay dhammaantood yihiin walaqad jaa'athum rusuluna bilbayinaat wawallaahi allah baan ku dhaartay laqad jaa'athum xaqiiqee waa u timi yacnii dadka rusulunaa rasuulladayadii baa u yimi calayhim assalaam bilbayinaati xujooyin cadcad iyo daliilo cadcad iyo mucjizaad bay ula yimaadeen uma ina kaiira minhum bacda dalika fi lardi lamusrifuun uma ina kaiiran intaa dabadeed in fara badanoo minhum dadka ka mida bacda daalika markay rasuulladii u yimaadeen oo bayinaat ula yimaadeen dabadeed fi lardi lamusrifuun qarallada ku israafaya ku loofaraya oo fasahaadinaya weeyaan allah wuxuu inoo sheegayaa nimanka reer banu israa'iil in lagu waajibiyey oo loo sharciyeeyey qofkii qof dila qofkaana si xaqdarraa ku dila oo isagoo aan naf dilin arlada nafasahaadin bimacnaa bigayri xaqin buu ku dilay xagga waciidka iyo goodiga waxaa laynoo sheegay inuu la mid yahay mid dadko dhan laayay inuu la mid yahay mid dadkoo dhan laayay inuu la mid yahay kii naf nooleeyaana inuu la mid yahay mid dadkoo dhan nooleeyey inuu la mid yahay xagguu kala mid yahay aayadda waxaa laga qaadanayaa naftii nafdi shaa in loo dili karo ila markii allah u yidhi man qatala nafsan waxaa lagu xidhay bikayri nafsin aw fasaadin fi alardi hadduu naftu naf ay disho naf macsuuma ah oo dhiiggeedu dhowran yahay oo mukaafi ah si cudwaanoo xadgudubaa ay u disho camdi ah dee isna wax mutaysanaya in loo dilo waa qatliga camdiga cudwaanka ah ee ruux markaa macsuum ah oo mukaafi ah mukaafi maxaa loo jeedaa dee gaalkii markaa isagoo yacni dhiiggiisii dhowran yahay oo ama mucaahad uu yahay ama dimi yahay ama mid ammaan la siiyey yahay dee waa macsuum oo dhiiggiisaa dhowran yaa gaalada qaarkood dhiiggooda waa dhowran yihi oo qofkii dimiga ahaa lama dili karo muslimiinta markaa gaalkii ku hoos noolaa ee axkaamta islaamku ku dareeraysay ee gibirka ogolaaya bixinaayey yacnii in la dilaa ma bannaana waa macsuumu dami waalmaal weliba cismadiisu waa cisma daa'ima ilaa uu isagu markaa dimadaa isagu buriyo dib loogalama noqon karo lagama qaadi karo wuxuu kaga bixi karaa uun naqdulcahdi inuu la yimaado oo ballankii isagu dimadii buriyo taasuu kaga bixi karaa laakiin gaalada kale wixii cisma u sugnaatay cismadoodu waa mu'aqata way wakhtiyaysan tahay hadduu mucaahad yahay waa inta cahdigaasi markaa uu jiro cahdigana cahdi abadiya lagama dhigi karo yacnii cuhuudda gaalada lala galo waxay u qaybsamaan cahdi yacni mu'aqata oo wakhtiyaysan iyo cahdi mutlaqa oo sii daysa laakiin aan wakhtiyaysanayn iyo cahdi abadi ah farqi wuxuu u dhaxeeyaa mutlaqa iyo abadiga caadiga markaa haddii mu'aqat laga dhigoo la wakhtiyeeyo toban sano lagama badin kara bay yidhahdaan ahlucilmigu iyagoo ka qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam muddadii ugu badnayd ee uu gaalo heshiis la galay waxay ahayd toban sano ayay ahayd waa sulxulxudaybiya ya marka ilaa qadarkaasaa bannaan haddii markaysaa waxba la wakhtiyeynayo laakiin mid abadi in laga dhigo oo la yidhahdo waa abadi isagoo qofka ahlu dimme aanu ahayn la yidhaahdo gaalada cahdi baan la yeelanaynaa cahdigaasina waa abadi isagu ma bannaano waa ibtaal liljihaad waa jihaadkii oo la burinayo waa ibtaal iljihaad mutlaqu ma la mid yahay abadiga maya sida muxaqiqiintu ay tilmaamaan culammada muxaqiqiintii siday sheegaan waa inuu itlaaqu bannaan yahay aan abadi laga dhigin yacni markaa mar haddaanu mu'aqat ahayn abadina aan la tasriixin si itlaaqan haddii loo heshiiyo hadhow cahdigaas waa lala noqon karaa oo dee hadhowbaa baa markaysaga muddo inta loo qabtaa la odhan karaa marka intaa wixii ka dambeeya wax ballan inoogama dhexeeyo ballankoodii baa loo celinaya ballankoodii ayaa loo celinaya marka mutlaqu waa bannaan yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam gaalada qaarkood waa kula heshiiyey cahdi mutlaqa oo yuhuuddii marka madiine iyo agaarkeeda degganayd cahdigu markii hore nebigu la yeeshay mu'aqat ma ahayn ee wuxuu ahaa cahdi itlaaqan buu ahaa markii dambena iyagaa ballanka buriyey markii dambena iyaga ayaa ballanka buriyey marka calaa kulli xaal dil camdi ah oo cudwaan ah oo qof macsuuma oo mukaafi'a ah la dilo camdina uu yahay dee dhiiggii inuu bannaanaado qofkaasaa ka dhalanaysay marka sidaas aawadee man qatala nafsan markii la yidhi bihayri nafsin baa lagu qeydey ay bikhayri nafsin qatalahaa nafu dilay la'aanteed ku dila aw fasaadin fi lardi ama kharribaaduu arlada kharribo oo fasahaadiyey la'aanteed oo isagoo arladiina aan kharribin oo fasahaadin dila wuxuu la mid yahay mid dadkao dhan laayey buu la mid yahay dadkoo dhan laayey xagguu kala mid yahay wuxuu kala mid yahay culamada qaarkood yidhaahdeen dee dhiggiisu inuu bannaanaanayo oo qisaas u bannaanaanayo waa weji wuxuu kala mid yahay culammada qaar yidhaahdeen waciidka naarta inuu mutaysanayo haddii aanu de ka toobad keenin waciidka naarta inuu mutaysanayo waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima marka waciidka darani dee hadduu fardi markaa uu dilo iyo hadduu ka badan laayaba dee waciidku waa u sugnaanaya ha kala weynaado ciqaabku laakiin shakhsi keliya markuu dilo cuquubadu mutaysanaya waa maxay waa ta aayadda laynoogu sheegay ya yacni markaa ta kale dembiya waa ku kordhinaysaa laakiin marka laga eego xaysiyada inuu markaa mutaysanayo ciqaabkaas ya oo istixqaaqayo in lagu abaalmariyo uu mutaysanayo hada jazaau injuuziya waatay culamada qaar odhan jireen yacni xaysiyadana waa kala mid xaysiyadana waa kala mid ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacnii qofkii ugu horreeye dee bilaabay wuxuu ka dhigayay dadkao dhan inuu laayay maadaamuu u sababay dadka markaa dilka xaqdarradaa la imanayaba uu iyaga u saabay saas aawadeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maa min nafsin tuqtalu dulman ila kana cala bni aadam alwali kiflun min damiha liannahu awalu man sanna alqatla xadiiska saxiixa naf dulmin lagu dilaa ma jirto inuu ina aadamkii hore ee xaqdarrada wax ku dilay ee dilka xaqdarrada a bilaabay qayb dembigaa ka mida inuu yeelanayo mooyaane oo sababista ku yeelanayo sababtuna waxay tahay li'annahu awalu man sanna alqatla waa kii dilka xaqdarradaa sunneeyey bimacnaa jideeyey oo bilaabay yaa xadiiskana waata ku soo aroortay xadiiska saxiixa man sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan fa calayhi wisruha wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama saas waata soo aroortay waayahay waxay kaloo culammada qaarkood yidhaahdeen hadduu markaa waxa weeye dee imaam cadli oo kale uu dilo wuxuu ka dhigan yahay kaannahu dadkoo dhan laayay ayuu ka dhigan yahay adigu calaa kulli xaal maxaamisha noocaasa ahlucilmigu waa tilmaameen tashbiihana markaa laba shay la ysku shabbahaayo kama dhalato gees walba inuu kala mid yahay tashbiiha laba shay la isku shabbahayo waxaa ku filan weji inay isaga ekaadaan haddii la yidhaha fulaanun kal asadi ya hebel libaaxuu la mid yahay miyaa loo jeedaa gees walba in laga shabbahayo xagga caqli darrada ma kala midba ila waa iska xayawaan weeyaani xagga bakharka iyo afqarmuunka ma kala midba yacni waxaa laga tilmaamaya xaysiya mucayana xagga jaraa'ada ama geesinimada iyo dhiiranaanta laga tilmaamaya ee laga shabbahayo taasaa laga tilmaamaya haddamaarita haddii fulaanun kal qamar hebel dayixuu la mid yahay yacni gees walba miyaa lagaga shabbahayaa dayixi wax nool ma aha waa meyit yacni markaysagaa nolol la'aanta ma lagaga shabbahayaa maya waxaa laga shabbahayaa weji wujuuhda ka midoo waxaa laga tilmaamaya wadaa'ada iyo nuurka iyo markaysaga dhalaalka ayuu markaysagaa shabbahaa baa laga tilmaamaya waa fi lwadaa'ati marka tashbiiha waxaa ku filan hal weji in la yskaga shabbahaayo sharti ma aha haddii markaysagaa laba shay la ysku shabbaho in si walba ay isugu mid yihiin ka dhalan mayso yaa waxaa ku filan hal weji in layskaga shabaha ayaa ku filan waayahay aw fasaadin fil ardi maxaa looga jeedaa fasaadka arlada la fasahaadinayo waxay culammadu yidhaahdeen waxaa soo gelaya gaalnimada oo haddii markaysagaa qofku ridoobo diinka ka baxo wuxuu la yimi ifsaad fil ardi waxaa la mida markaysaa markaa zinada hadduu yahay markaa waxaweye ruux markaa zaani oo muxsan ah oo guur hore soo maray oo guurkaas saxiixa ah ee galmo ku sameeyey kadibna uu zinaysto dee isagana dhiiggiisu waa bannaanaa soo maaha yacni marka laa yaxillu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah ila biixda alaas xadiiskii saxiixaynku waa kii sheegaayey nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof muslima oo shahaadataynka qiraya dhiiggiisu xalaal ma aha inuu saddex arrin mid ka mida la yimaado mooyaane saddex arrin mid ka mida inuu la yimaado mooyaane saddexaasi waa maxay waa annafsu binnafsi yacni waxa weeye waa inuu markaa dee naf dilay oo qisaas loo dilayo iyaday shuruud leedahay nafta loo dilayo mm, iyo sida loogu dilayo iyo wazaani lmuxsan ama wazaani lmuxsin yacni kii sinaysta ee guur hore soo maray isagana dee rajmi baa xukunkiisu yaho waa xad waa in la rajmiya dhagax lagu dilaa wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca iyo ka diinkiisa ka tegey oo diintii ka baxay oo jamaacadii muslimiinta ka faaruqay saddexda arrinba waa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya qatcu tariiqa waa ifsaad fi lardi hadduu markaysaa yacni samaynaayo shuftanimo yacnii soo socotaynu ku arki doonnaabe ifsaadka arlada la fasahaadinayo ayay dee ka mid tahayoo dee xaddulxiraa baa jiraa taana dhiiggiisu waa ku bannaanaan karaa waxaa kalooy culammada qaarkood ilxaaqiyeen cid kasta oo sharkiisu aynay markaa laa yandaficu sharuhu ila bilqatli qutil mid kastaoo sharkiisu aanu ku daafacmayn mooyaane in la dilo waa la dilayaa saas aawadeed bay markaa ahlucilmigu banneeyeen ahlulbidaca bidcooyinka waaweyn ee bidcatulkubraa ku sugan faafinayana si kalena markaysa markaa faafintaa ku joojin waayey inay bannaanaan karto imaamka muslimiinta u bannaanaan karto xaaladaha qaarkood inuu u dilo lidar'i sharrih sharkiisa inuu daafaco daraaddeed afraaddii aaxaadu nnaas wax u bannaan maaha waa afraad iskagama tallaabsan karto yaa yacni markaa cidda markaa taase lagu furin karaana ma aha markaysaga mubtadic kasta ma aha waxa weeye waa mubtadic markaysaga sharkiisu badan yahay oo ummaddii fasahaadiyey oo qaarkood baaba daba dhici karta inuu markaysaga dee fasaadkooda aad yo aad marka u weyn yahay wakhtiyada qaarkoodna kufri dadka ugu yeedhay walow markaysaga marka hadday doonaan ta'awul iyo wax la mida haba uga jeedaan oo waxaa awilanayaan marka xataa haddaan la gaalaysiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni sharkiisu hadduu si kale ku daafacmi waayo yacni jaaza liimaami almuslimiina an yaqtula waxaa u bannaan imaamka muslimiinta inuu dilo ayaa u bannaan saas aawadeed bay culammada ay isweydiiyaan yacnii nimankii bidcoolayaasha ahaa ee waaweynaaye bidca waaweyn dadka ugu yeedhay sida bidcatu ljahmiya oo jacd ibnu dirham iyo jahm ibnu safwaan iyo yacni markaysagaa nimanka noocaas ah ee la laayeen la dilay ma waxaa loo dilay likufrihim wa riddatihim mise waxaa loo dilay lidar'i sharrihim sharkooda si loo daafaco marka la yidhi waxa weeye saaxirka dilkiisu waa bannaan yahay xaddu saaxiri darbuhu bisayf xadiiska mawquufka ah yacni saa ku soo arooray yaa marfuuc ahaan ma asixin oo ma sugna laakiin aasaar saxaabada ka soo aroortaa jirto ay markaa waxawa dileen eh, falalowya ay dileen amaba cumar u amray in la dilo falalowyada in la dilo sida markaysaa markaa asarka cumar ee saxiixa ah ee sheegaya an iqtuluu kulla saaxirin wa saaxira inuu markaa cumar amray amsaarta iyo magaalooyinkiiyo beledadana u kala diray amar odhanaaya waxaad dishaan falallow kasta nin kastoo wax fala iyo qof dumaroo kastoo wax fashaba dila yaa yacni markaa sidaas u cumar amray dabeedna saxaabadii ay yidhaaheen faqatalnaa alaaa sawaaxira waxaanu dillay saddex markaa waxa weeye wax sixraya oo sixir samaynaya ayaannu dillay amarka khaliifadaana lagu dilay maaha tasarruf fardiya wax layskaga tallaabsaday maaha wa xafsa bintu cumar ummu lmu'miniin waxay dishay gabadh addoon ah oo ay lahayd oo sixirtay ayay dishay iyadana waa ka asaxday cusmaan ibnu cafaan wuxuu markaa xoogaa markaysaga karaahiyaystay inay arrinka iyadu markaa ku tallaabsato iyadoo aan markaa dee madaxdii aan soo ogeysiin ama khaliifadii aan la soo socodsiin markaana khaliifadu wuxuu ahaa cusmaan buu ahaa cusmaan ayuu ahaa laakiin waxaa jira madhab ay bacdu saxaaba qabeen oo ku saabsan addoommaha sayidyadoodu inay ka oogi karaan xadka marka axraartii loogama qiyaas qaadan karo waa masale ku saabsan addoommaha saadada ama sayidyada leh rag iyo dumarkay doonaan ha noqdaane xadka inay ka oogi karaanba bacdu saxaaba qabeen camal ahaanna u sameeyeen ta xafsana taasay ka mid tahy noocaasay ka mid waxaa la mid a tii wakhtiga nebiga dhacday calayhi salaatu wasalaam oo ninkii addoonta umulwaladkee uu ka ilma dhashado lahaa waa addoon milkulyamiin uu ugu tago oo gaalada ah umuwaladu isagu leeyahay weeye umuwaladku waxay xor noqotaa sida jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay qabaan markuu sayidkeedu dhinto ayay xor noqotaa markaasay xor noqota haddaan ka hor aanu xorayn marka qofkaa dumarahee addoontee umuwaladka ahi nin undhoole abaa qabay oo saxaabada ka mid a nebigay caayi jirtay markaasaa uu ka reebi jiray markaasay ka hadhi weyday oo ka reebtoomi weyday habeenkii dambuu markaysaa markaa toorray ama markaa waxaweeye golxab ayuu markaa soo qaato caloosha ayuu waa indhala yahay caloosha ayuu ka geliyey deedna waa ku fadhiistay halkiibay deed markaysaa ku dhimatay nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, arrinka noocaasa kuma inkirin arrinka caynkaasa cidda samaysay waayo dabeedna ninkii u gergerinaya ayaa soo kacay nebiguna calayhi salaatu wasalaam dhiiggeedu wuxuu ka dhigay hadar ayuu ka dhigay ninkiina wax ciqaaba laguma samayn calaa kulli xaal masalada ku saabsan addoommaha saydiyadu ma ka oogi karaan xadka waa mas'ala ukhraa ya mas'ala ukhraa weeye marka saxaabada waxa weye dee jamac ka midii falalowyada markaysaa waa laayeen marka waxay u laayeen ma likufrihimba falalowyadu ay gaara yihiin oo wax tafsiila aynay lahayn mise waa lidar'i sharrihim mise sharkooda in la daafaco oo arladay fasahaadinayaano ifsaad fil ardi bay samaynayaane markaa saasaa markaa waxa loo dilaya ay tahay culammada qaarkood waxay leeyihiin falalowyada waxa loo dilaya waxay likufrihim wa kullu saaxir waa kaafir yacnii sixirka kollayba ay ka adeegayaan shayaadiintu ka adeegayaan ee ku caawinayaan waa gaalnimo waayo shayaadiintu kuma caawinayaan sixirkaas oo uma adeegayaan haddaanu qofku gaalnimo la imanin laakiin nooc ay yidhaahdaan waxa weeye sixru adwiyatin wa tadkhiin ay yidhaahdaan yacnii markaa ashyaada khawaaskooda la cuskanayo oo qofkii wax la cabsiinaayo ama markaa sixru adwiyatin wa tadkhiin isagu markaysaa markaa gaalnimo markaa ma noqonayo isagu gaalnimo ma noqonayo calaa kulli xaal ashyaada aynu sheegnay ahlucilmiga qaarkood fasaadin fil ardi bay wada geliyeen ibnu taymiyana si caama wuxuu yidhaahdaa kullu man lam yandafic sharuhu ila bilqatli qutil sida kutubtiisa qaarkood ku sugan cid kasta oo sharkiisu aynay daafacmayn in la dilo mooye si kale sharkiisu aanu ku baaqanin waa la dilaya xataa dafcu saa'ilka marka la dilaayo laa yandaficu sharuhu ila bilqatli hadduu noqdo dil mooyaane wax kale inaanu sharkiisu ku baaqanayn qutil waa la dilayaa allah waxau yidhi min ajli dalika katabna cla bani israa'iila anahu man qatla nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatla annaasa jamiica bacdu ahlicilmi min ajli dalika waxay ku tacalluq siiyeen aayadda kale aakhirkeeda faasbaxa min annaadimiin kuwa qoomamoonaya tiiraanyoonaya isciilkaambiyayuu ka mid noqday kii walaalkii dilay ina aadamkii walaalkii dilay min ajli dalika yacni ay min ajli qatli taa aawadeed oo dilka ah aawadeed buu markaa kuwa tiiraanyoonaya uga mid noqday markaasaa dee la bilaabaya katabna calaa banii israa'iila annahu man qatala nafsan wejigaa ahlucilmiga qaarkood waa mareen walow markaa xoogaa haba istidcaafo yacni marka ha yidhaahdo xasan markaa wejigaasi ma aho weji xasana ma aha walaa yaxsunu abulbaqaa alcukbari laakiin isagana waxaa tacaqubay samiin alxalabi waxay culammada qaarkood markaa yidhaahdeen haddii wejigaa lagu socdo dee in xaggan lala xidhiidhiyo oo fa asbaxa min annaadimiina min ajli dalik la yidhaahdo ayaa ka imanaysa laakiin de waxaa jira wuquufta hadduu aayada ay tahay sunnatun mutabaca weeyo aayadda aakhirkeedu haba ku tacalluqa aayadda kale awalkeede in laysku taagaa bannaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana yuqaticu alqur'aana aayatan aayatan aayad aayad buu qur'aanka u googoyn jiray oo markaysa aayad kasta waa isku taagi jiray sidaas aawadee waxaa sunno ah aayad kasta in la isku taago ha yeeshee wejiga kale ka fiican oo min ajli daalika min ajli ay ku tacalluqdo ka tabnaa min ajli daalika madkuurka la soo sheegay aawadii alladii kaasoo facalahu qaabiilu qaabiil sameeyey in aadamka walaalkii dilay uu sameeyey arrinka aawadii katabnaa waxaanu ku faral yeellay calaa banii israa'iila reer banu israa'iil waxaanu ku faral yeellay yacnii xukum ku sugan korkooda ka yeellay annahu ay anna sha'na arrinku man qatala nafsan kii naf dila bighayri nafsin bighayri nafsin qatalahaa nafuu dilay la'aanteed ku dila aw fasaadin aw bighayri fasaadin ataahu fi lardi ama fasaad la'aanteed nafta ku dila kharibaad la'aanteed kharibaaddaasoo ataahu shakhsiga nafta kale leh ee la dilayaa uu la yimi la'aanteed ku dila ataahu bimacnaa facalahu baa looga jeeda ataa marka waxa weeye mafcuulka toos loo siiyo bimacnaa facala ayay noqotaa hmm. ta'tuuna alfaaxisha ay tafcaluuna loo jeeda fil ardi arlada gudaheeda u fasahaadiyo oo kharibo oo fasaad ifsaadna ka maran yahay nafu dilayna ka maran yahay oo fasaadkaasi muxuu yahay min kufrin gaalnimo ah ila gaalnimadii diinka laga noqday gaalnimo o waa ifsaad laakiin ta la amray qofka in loo dilaya waa tee waa ta ah man baddala diinahu faqtuluuh ka diintiisa beddela dila dila aw zinan ama zina ahaatay zine kasta qofka looma dilo ee zinada qof muxsan ah oo guur hore soo maray guurkaasina saxiix ahaa galmana ku sameeyey dabadeedna zinaystay intaa dabadeed ayaa markaa la dilaa oo xadkiisu rajmi yahay amaa hadduu markaa waxaway zinaysto isagaan guur hore soo marin dee waa jeedal iyo masaafurin sannad la masaafuriyo xadkiisu aw qaci ariiqin ama wadagoyn jidka uu gooyo shuftanimo uu sameeyo ama cawtudariiq uu noqdo budhcadnimo waddooyinkiibuu goosto dhiig iyo dhac iyo cabsigelin buu intaba samaynaya ama wax ka miduu samaynaya ama wax ka mida ayuu samaynaya aw naxwihii ama wax la mida waxaa la midkaa lagu mutaysan karo dilka waxay noqonayaan ashyaada kale ee adilada ku soo aroortay ayay noqonayaan ya sida xadiiska markaa sheegaya liwaadka yani faqtulu lfaacila walmafcuula bihi hadduu sugnaado culamada qaar waa quweeyeene wuxuu noqonaya inuu soo gelaa ya yani ficillo kalena waa soo aroortay salaada kata ka taga haddii la yidhaahdo waxa weeye dee riddaa loo dilayaayo waa gaaloobay waxay soo gelaysaa min kufrin bay soo gelaysaa laakiin uh, fuqahada qaarkood siday qabaan oo ah markaysagaa dee in la dilaayo oo markaa loo dilaayo xaddan yacni markaa loo dilayo waxay noqonaysaa shay lagu darayay noqonaysaa haddii lagu socdo wejiga odhanaayo haddii markaysaga uu dilka doorto ou yidhaahdo tukan maayo oo deedna sidaa lagu dilo yacni waxaa caddaatay marka inuu jaaxid yahay oo salaaddii dafirsan yahaa caddaatay sida culamada qaarkood ay maraan marka lagu socdo waxay noqonaysaa min kufri inay soo geliso taariku salaadka marka hore waa culamadu isku khilaafsan yihiin yacnii haddii aanu jaaxid iyo mustakbir toonna ahayn yuu ku gaaloobayaa mise waa faasiq waa ay ku kala duwan yahin culammadu waa yahay wa aw naxwihi waxaa soo gelaya yacni markaa saa'ilkiiyo inkastaanu isagu dilkiisu maqsuud marka hore aanu ahayn laakiin hadday ka dhalato waxay noqonaysaa markaa in markaa la dilayo buqaaddii baa la mida dilkooda looma qasdaayo kuwa saa'ilka iyo buqaadda iyo waxaa la doonayaa un shawkadooda in la jebiyo ayaa buqaadda la doonaya oo taacada lagu soo celiyo ya saa'ilkiiyo horarkana waxaa la doonayaa bas sharkiisa in layska daafacaa la doonaya ida indafaca sharuhu falaa yuqtal lama dilaayo dagaalkiisana lama sii wado fa kaannamaa qatala annaasa jamiica waxaad mooddaa dadkoo dhan inuu laayey fakaannamaa qatala annaasa inuu dadka laayo aad mooddaa jamiican xari dhammaantood yihiin waman axyaaha kii nooleeya naf suu ku nooleeyey bian imtanaca can qatliha wuxuu iska diiday dilkeeda ayuu diiday fa faka'annamaa axya annaasa jamiica waxaad mooddaa dadkoo dhan inuu wada nooleeyaad mooddaa fakaannama axya annaasa inuu dadka wada nooleeya aad mooddaa jamiican xalay dhammaantood yihiin qaala bnu cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu yidhi min xaysu intihaaku xurmatiha wa sawnuhaa wuxuu ka shabbahayaa min xaysu intihaaku xurmatiha xurmadeedii inuu meel kaga dhacay yacni xasiritaankay ay xasilayso ayay markaa xaggaasu ka shabbahaya iyo ilaalinta naftaa markaa la ilaalinayo min xaysu intihaaku yacni waad godaysaa xaysu isimka ka dambeeya min xaysu intihaaki odhan maysidoo umay idaafaynaysa waayo xaysu waxay ka mid tahay waxyaalaha jumlo mooyaane aan mufrad loo idaafayn bay ka mid tahay waa ka ibnu maalik odhanaya walaa yudaafu ila ila aljumal xaysu waid wa in yunawan yuxtamal yacni jumlo waxaan ahayn looma idaafeeyo xaysu iyo id ya jumlun baa loo idaafeeya sidaas aawadee isim hadduu daba dhaco isimka waa la godayaa maxaa lagu godayaa faacilnimaa lagu godayaa muxuu faacil u noqonayaa ficil qarsoon buu faacil u noqonayaa min xaysu yaxsulu intihaaku xurmatiha wa sawnuha saasaa yaxsulu baa la qadaraya yanyani ficil marka kown caama yani faa'iidaynaya la qadaraya kaasaa faacil u qaadanaya waayah saas waa sida jamaahiiru ahlicilmi mareen ama jamaahiiru nuxaati waa siday mareen khilaafan lilkisaa'iyi kisaa isagu wuxuu leeyahay mufrad waa loo idaafayn karaa marka waxaweye isaga agtiisa waa bannaantay min xaysu intihaaki xurmatiha walaqad jaa'athum marka noolaynta nafta uu nooleeyey maxaa laga tilmaamayaa waxaa laga tilmaamayaa naftu badbaadi oo siduu ku badbaadiyey wuxuu ku badbaadiyey qofkii oo dee xaaladdiisi liidato ya ayuu gacan qabtay oo u badbaadiyey oo kale haraad buu u liitaa dabeedna biyuu siiyey ama gaajaa naftu haysaa dabeedna markaa waxbuu siiyey ama waxa weeye dee xaaladdiisaa khatar ahaydoo dibbi ahaan buu u badbaadiyey oo dee marka weye isagoo xaaladdiisu khatar tahay oo laleeyahay waxa weeye waa dhiiggiisu waa hanaab ayuu dhiiggii u shubay ya waa badbaadinusababuu ku badbaadinayuu qofkan sameeyey ama qisaas buu ku yeesho waa cafiyey masalan qofkani ciduu weliyu dami u yahay ayuu dilay dabeedna wuxuu ku badbaadiyey inuu cafiyey ou yidhi marka waxa weeye ma dilaayo yacni marka uu yidhaahdo markaysaa dilkii waan ka cafiyey ya uu yidhahdo cafawtu ila diyati ama cafawtu mutlaqan ama diyaan u cafiyey buuhi bimacnaa qisaastaan ka cafiyo diyaanse ka rabaa ama waa ka wada cafiyeyba labadaba waxay noqonaysaa inuu soo gelaayo waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica sababuu ku badbaadinayo qofkan sameeyey ama cid dili lahayd buu kaga xaydaanta markaasuu dili mayse cid baaba xaqdarre ku dili lahayd ciddiibuu ka badbaadiyey waxay noqonaysaa inuu soo gudagelayo cumuumka wuxuu odhanayaa xaashiyada saawigu waman axyaaha ay tasababa fii baqaa'iha wuxuu sababay naftan inay baaqi noqoto waman axyaaha markan leeyahay isagu nolol ma gelin nolosha isagu ma bixin karo ilaahay baa cidda nool nooleeyey ya laakiin muxuu samaynayaa qofkani noloshii in loo baaqi yeeluu sabab u noqonayaa oo aan qofkan la dilin laakiin isagu nolosha ma gelin siduu ku nooleeyey waxaa laga tilmaamayaa tasababa fii baqaa'iha inay baaqi noqoto oo noolaato ayuu sabab u noqday oo siduu sabab ugu noqday ima binahyi qaatiliha can qatliha kii dilayey buu ka reebay inuu dilo u dilina hadilina ka da ama xoog ha kaga celiyo ama odrha ha kaga celiyey aw biicaamiha wa xifdiha min alasbaabi almuhlika ama inuu quudiyey oo asbaabta wax halaagaysa ka badbaadiyey taasaa laga tilmaamaya waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica waxay kaloo culammadu yidhaahdeen qofku hadduu dhiig xaqdarra a galo dee dilku waa u sahlanaanaya oo dee waxa weeye dadka in la laayo waxay u noqonaysaa shay markaa sahala ayay u noqonaysa waxaa loo jeedaa waa haddii aanu ka toobadkeenin ee arrinkii markaa uu sidii uu u sameeyey uu la fudud yahay yaa taasaa laga tilmaamaya walaqad jaa'athum ay wawallaahi laqad jaa'athum xaqiiqe waxa u timi ay banii israa'iila reer banu israa'iil rusulunaa rasuulladayadii baa u yimi baa allah yidhi bilbayinaati dalaa'il cadcad iyo mucjizaad bay ula yimaadeen almucjizaati mucjizooyin bay ula yimaadeen bayinaadkii wuxuu ku fasiray mucjizaad inay tahay mucjizaadka waxaa loo jeedaa waxyaalaha nebinimada ama rasuulnimada caddaynaya laga tilmaamaya taasaa bayinaat ah caddaynaysa risaaladooda umma ina kasiiran minhum intaa dabadeed in fara badan oo iyaga ka midii bacda daalika intaa dabadeed markii rasuulladu u yimaadeen oo bayinaat ula yimaadeen dabadeed fil ardi lamusrifuuna arlada gudaheeda qaar ku israafoo ku loo faray weeye oo xumaantii yacni markaa kula imanaya fil ardi waxay ku tacalluqdaa lamusrifuuna mujaawizuuna alxadda xadka ayay dhaafeen oo ka tallaabeen bilkufri waxay xadka kaga tallaabeen bilkufri gaalnimo iyo waalqatli dil iyo wagayri daalika ashyaadaa waxaan ahayn arrinka ku saabsan min ajli daalika katabna calaa banii israa'iila sababta sidan loo yidhi xikmadda ku jirta maxay tahay ila zaman badan baa u dhaxeeyey labadii ilmo aadame midkoodka kala dilay iyo wakhtiga reer banu israa'iil imanayaan qarniyaal fara badan baa udhexeeyey sababta loo yidhi waa maxay xikmada ku jirtaa waa maxay min ajli daalika katabna calaa banii israa'iila ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xikmada sidaa loo yidhi waxay tahay iyadoo qisaastu ay caam tahay oo reer banu israa'iil ayna ku gaar ahayn oo qisaastii ay caam tahay oo si caama ilaahay u sharciyey sharaa'ic badanna ay ku sugnayd qofkii qof xaqdarre ku dila si badrheedh ah oo xadgudub ah in loo dilaa shareecooyinkii nebiyada sharaa'ic badan oo ka mida iyada ku sugnayd haddana si gaara waxaa markaa reer banu israa'iil loo sheegay qalbi adaygoodaa fara badnaa oo waxay ahaayeen niman markaa aad u madax adag yacni badankoodu oo qalbi adag oo qalbi qallalan oo dilka iyo xaqdarrada waxyaalaha noocaasa aad ugu dhiiran ilaa ay ka dhalatay inay nebiyadii qaarkood dilaan oo ambiyadii ilaahay baaba ka badbaadi waaye oo qaar ka mida ayba dileen marka maadaamay sidaas yihiin baa si gaara loo xusaye shareecada ku saabsan in qisaasta la waajibiyey arrin ku gaara reer banu israa'iil ma ahee xikmada ku jirtaa waxay tahay waa qaswada iyo qalbi adayga ku sugan ee dabeedna arrinkaa iyagoo og haddana ay ku tallaabsanayeen ilaa nebiyadii inay dilaan intay saalixiintii iyo awliyadii ka tallaabeen bay markaysaga waxaa dhacday inay nebiye ilaahay soo diray oo ambiye ah oo ay garanayaan inay nebiye ilaahay yihiin inay dilaan sidaasaa si gaara loogu xusay ti qofka nebi dilaana waxa weeye ummaddoo dhan inuu wada laayo waa ka dhigay ya yacni jurmigiisu aad iyo aad buu wen dee kufrina waaba ku sugan yahayo hadduu nebi dilo waa gaaloobaya milladii waa ka baxaya ila dilka nebi la dilaa lama mid ahaa dilka dad kale la dilo aan ambiye ahayn ya nebi in la dilaa sii daran saas aaweed ba axaadiista ku soo dadka kuwa ugu cadaabka darani waa man qatala nabiyan cidda nebi dishaa ka mida allah waxau yidhi inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaadan an yuqataluu inamaa jazaau aladiina kuwii abaalmarintoodu waxay ahaatay oo qura yuxaaribuuna allaha allah la diriraayey wa rasuulahu iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam la dagaalamaayey wa yascauna fi lardi fasaada wa yascauna u rooraayey oo ku dadaalayay fil ardi arlada gudaheeda eh, fasaadan ay ifsaadan kharibaad ay kharibaan abaalmarintoodu waxay ahaatay an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la deldelo aw tuqaaca ama la googooyo aydiihim gacmahoodiiyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin ay mukhtalifatan xaalay talantaallito isweydaar tahay aw yunfaw ama laga eriyo min alardi arlada laga eriyo oo la masaafuriyo daalika lahum khizyun fi dunya daalika kaas madkuurkaa la soo sheegay lahum khizyun yacnii markaa iyagoo u sugnaaday dulli u sugnaaday fidunya adduunyada gudaheeda ugu sugnaaday walahum fi laakhirati waxaa u sugnaaday aakhiro gudaheeda ama dulligu wuxuu adduunyada ugu sugnaaday walxaal lahum uu u sugnaaday filaakhirati aakhiro gudaheedana cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooyaane min qabli an taqdiruu calayhim intaydaan awoodin oo gacanta ku dhigin oo qabanin ka hor toobad keenay mooyaane kuwa kale cuquubadaas ayaa lagu furinaya oo xadkoodu waa saas faaclamuu waxaa ogaataan anna allaaha inuu allah ghafuurun dembidhaaf badan yahay raxiimun naxariis badan yahay oo ciddii toobad keentaa intaa laqaqaban ka hor oo aan la awoodin allah waa u dembidhaaf badan yahay marka ogaada inuu allah u dembidhaafaayo u naxariisanayo aayaddan inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascauna fi alardi fasaadan an yuqataluu sabab bay lahayd sababtaasi waxay ahayd niman qabiilka curayna la yidhaahdo iyo qabiilka kale cukli la yidhaahdo ka mida ayaa islaamay madiino yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bay bayco la galeen waa koox weeye niman ah tiradoodana ilaa siddeed ruux lagu sheegay sideed nin inay ahaayeen marka curayno iyo cukli bay ka mid ahaayeen labadaa jilib bay ka tirsanaayeen way islaameen nebigana waa la baayactameen madiine markay joogeen madiina jawigeed iyo hawadeedii bay la qabsan waayeen waayo jawiga madiina waa culus yahay yacni xoogaa yacni markaa jawiga madiina waxaa ku sugan culays xadiisku wuxuu sheegayaa laa yasbiru axadun cala la'waa'i almadiinati wa shiddatiha ila kuntu lahu shafiican aw shahiidan yowma alqiyaama kuma sabro qof dhibaatada iyo shiddada madiina mooyaane inaan u noqdo mid u shafeeco qaadaya ama mid u markhaati furaya aan noqdo maalinta qiyaame mooyaane bimacnaa qof kasta oo madiina shiddada iyo dhibta ay leedahay ku sabraa ama waa u shafeeco qaadayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma macnaa u markhaati kacaya xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa fii saxiixi muslim marka nimankii waxa weeye jawigii madiina waa xamili waayeen daltabyaa ku dhacday xanuun xagga calooshiina waa ku dhacay way xanuunsadeen markay xanuunsadeen baa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa geela sadaqadda geela zakada u tegi lahaydeen oo caanihiisa iyo kaadidiisa cabbi lahaydeen yacni waa idiin fiicnaan lahayd ya caanaha geelaas iyo kaadidiisa ay isku darsan lahaydeen xadiiska bukhaariiyo muslim baa soo wariyey waa fi saxiixayn nimankii waxa weye geelii zakaday u tageen oo madiinadda agagaarka u dhow yacni markaa ku sugnaa oo daaqi jiray halkii bay dee caanihii cabbeen inkaadiyana ku darsadeen dabeedna way caafimaadeen biririx ya markay nimankii caafimaadeen ayay dabeed markaa nimankii waa gaaloobeen oo diintiina waa ka noqdeen ninkii geela la joogayna waa dileen geelina waa qaadeen intaasoo arrin bay isku dareen waa gaalnimo ridda ay markaa gaaloobeen marlabaadka waa qatli yacni markaa qof muslimaa si badheera u dileen mar saddexaadka waa dhac geelii sadaqadda ay dhaceen qayladhaantii baa timi waa laga daba tegey waa la gaadhay waa la soo qaqabtay nebigaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in gacmahood iyo addimadooda yacnii la googooyo oo tarantaali loo gooyo wuxuu kaloo amray bir kulul in indhaha loogu indhakuulo gacmihii addimadiina waa la gooyey dhiig joojin looma samayn walam yaxsimhum xasmiga waxaa loo isticmaali jiray waagaas yacni marka qofka gacanta la gooyo oo kale habka yacni marka casriga ah ee dee markaysaga xididada loo tolo ee dhiigga loo joojiyo lama hayn cid farsamadaa taqaanaa may joogin madiina iyo agaarkeedii waxaa la samayn jiray yacni wax kulul baa gacanta loo gelin jiray ama dab baa lagu gubi jiray dabeedna markaasaa ah, xididku shurluq isku odhan jiray ama subag ama saliid oo kale markaysaa dabka la saaro kulul baa loo gelinayaa dabeedna markaasa ah, markaa dhiiggu istaagayaa xididada afkooduna isqabsanayaan saasaa lagu samayn jiray marka xasmigaa looma samayn haddii dambas kulul lagu samayn jirayna waa jirtay ama xasiir yacni markaysa markaa kulula la gubay laftiisna waa jira dhigjoojo looma samayna bannaanka markaysa markaa ayaa la dhigay iyadoo cadceeddu kulushahay dabeedna markaysa marka halkii ayaa marka ay dalbayeen in la waraabiyo looma tawaabinoo wax waraabina looma samayn halkii bayna ku dhinteen halkii bay ku dhinteen aayaddani qisada noocaasay ku soo degtay nimankanna intaasoo umurad bay isku dareen waa ridda diintii ay ka gaaloobeen waa dil xaqdarro ah waa dhac yacni geeli sadaqadda ay dhaceen intaasoo umrood bay isku daray marka allah wuxuu inoo sheegayaa haddaba marka cidda xiraabada samaysa oo shuftanimada ama cawtudariiqa marka ah ciqaabta lagu ciqaabaayo afar cuquubaa lagu sheegay aayadda an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim wa min khilaafin aw yunfaw min alard afartaa ciqaabood wey cuquuba waa dil cuquubana waxa weeye waa deldelaad weeye lasoo laalaadiyo deldelaaddu waxay noqonaysaa salbigu yacni meel baa lasoo suraya waa lasoo laalaadinaya haddaba salbigama waxaa la samaynayaa qabla yacni marka mowt mise bacda almowt ma qabla alqatli ba mise wa bacda alqatli calaa qowleyn ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin maya intaan la dilin ka hor baa lasoo laalaadinayaa oo lasoo deldelayaa ya kuwa yidhi markaa isagoo nool baa lasoo deldelayaa haddaba markaa miyaa loo daynayaa un inta naftu ka baxayso oo sidaasaa lagu daynayaa mise waxa weeye tacni baa weliba lagu samaynaya markaysa markaa intaas oo meesha marka waxa weeye wax lagu gaadhsiinayo ilaa uu ku dhimanayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin may marka la dilo dabadeed ayaa marka waxa weeye la soo derderayaa dabadna markaasuu laalaadayaa saddex maalmood waana sida markaa qowlka imaam e, shaafici u arjaxay ee agtiisa markaa asaxa ka ah sida markaa mufasirkuba inuu sheegaayo jalaaldiin asuyuuti nasan buu u sheegaya taas marka muctamadka madhabku waa in bacda alqatli lasoo laalaadinayo saddex maalmoodna uu laalaadayo haddii aanu jidhkiisu googo'in hadduu qurmoo googo'o waa markaysa markaa waa layska yska duugayaa bay yidhahan waa laga soo qaaday culamada qaarna waxay dhahan hadduu hadduu doono haba googo'e saddexe waa loo daynaya bacdi saa waa jiraan waa cuquubo aad u adag ciqaabta kale waxay ku saabsan tahay in gacmaha iyo addimada talantaali loo gooyo gacan midig iyo lug bidix gacanta meesha laga goynayaana waxa weeye waa halkan jaraqsatayda weeye yacni halkaasaa laga goynaya addinkana waa mafsilkaas weeye bacdi baa yidhi cidhibtaa loo daynayaayo inta horaa la jarayaa si cidhibta ugu socdo qaar sidaa yidhina waa jiraan waayahay marka gacmaha iyo addimadana talantaalli baa loo jaraya min khilaafin waxaa loo jeedaa isweydaar baa loo goynaya laba isku dhanaa maaha cuqubada afraad waa nafyi in arlada laga eriyo arlada in laga eriyo maxaa looga jeedaa in la masaafuriyo beled kale loo masaafuriyo madaahibta qaarkood hadda waxay qabaan masaafurintaa waxaa la mida in la xidhoo jeelka la geliyo oo beledkiiba ha joogee in la xidhaa waxay soo gelaysaa bay yidhaahdeen yacni nafyigii arlada markaa laga masaafurinaya noocaasay soo gelaysaa noocaas ayay soo gelaysaa bay culamada qaarkood yidhahdeen xiraabada ama shuftanimadu waa la isla ogol yahay haddii dariiqyada iyo meelaha aan magaalooyinku ahayn laga sameeyo inay shuftanimo noqonayso shuftadaasi waxay noqon kartaa inay naf iyo maalba midna ayna bixinayn oo dhac iyo dhiigba ay samaynayaan mid walba ay ku kaceen oo dil ay sameeyeen xoolana dhaceen waxay noqon kartaa inay xoolo keliya dhaceen waxay noqon kartaa inay waddada cabsi geliyeen keliya ee dhiig iyo dhac midnaba aynay samayn laakiin akhaafu ariiq waddaday cabsi geliyeen cuquubaadkan afartaa miyay kala leeyihiin oo calaa tartiibi alaxwaal miyaa mise waa litakhyiiro imaamka kala dooranayo tuu doonuu ku xukumi karaa ahlucilmigu taana waa ku kala duwan yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan cuquubaadkani waa litartiibi alaxwaalo yacni markaa xaalba midbaa u ansaba oo hadduu dil sameeyo an yuqataluu baa u ansaba hadduu dil iyo dhac isku daro salbigaa u yacni ansaba aw yusallabu deldelaaddaa lasoo laalaadinayo ya ama marka la dilo dabadeed ha lasoo laalaadiyo ama marka ha lasoo laalaadiyo ilaa uu ku dhimanayo hadduu markaa yacni xoolo keliya dhacay oo aanu markaa wax dila la iman markaana waxaa u taalla qaciga aw tuqataca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin hadduu waddada keliya cabsi geliyey waanu dilya dhac midnaba la imanna aw yunfaw min alardi sidaasi waa sida cabdullaahi ibnu cabbaas uu yidhi jalaaldiina siyuutina uu soo naqlinayo sheegaayo waana sida imaamu shaafici u doortay wa kadalika markaysa markaa imaam axmed laftiisa riwaayo saasa ayaa jirta marka waxa weeye kaasi waxay noqonaysaa inay kala leeyihiin oo litartiibi laxwaal qowl kale wuxuu leeyahay maya waa litakyiiro imaamkaa kala dooranaya tuu doonuu ku xukumi kara calaa xasabi almaslaxa mar bay fara badan kartaa cawtu dariiqnimadu oo zajri aada u baahan kartaa yaa oo isagoo aan iyagoo aan dilba samayn uu dhici kartaa inuu dilo ama deldelo yaa marka waxay noqonaysaa calaa xasabi almaslaxa inuu isagu ku ijtihaado tuu doonuu ku xukumi karaa waxaa la yidhaahdo imaamkaa kala dooranayaana laysa takhyiira shahwa ya waa takhyiiru maslaxa yalzamu fiihi lijtihaad waa takhyiir maslaxo haddii la yidhaahdo cid baa sharcan haddii la yidhahdo cid baa wax kala dooranaysa wuxuu u kala dooranayaa ma ahaatay lixadi nafsihi mise ahaatay ligayrihi hadday lixadi nafsihi tahay waa takhyiiru shahwa tuu doonuu dooran karaa hadday tahay markaa lixadi nafsihi waxaan ahayn inuu wax u kala dooranayo waa takhyiiru maslaxa yalzamu fiihi lijtihaad in ikhtaara hayra almaslaxa ya'sam sidaan maslaxada ahayn hadduu doorto waa ku dambaabaya marka takhyiiru shahwa ma aha waa takhyiiru maslaxa ayay leeyihin calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen culammada qaarkood aw kasta oo qur'aanka ku sugan waa litakhyiir tan mooyaane waana sida ibnu jurayj wakhayruha ay cabbireen imaamu shaaficina sidaa ibnu cabbaas laga soo wariyuu doortay aayaddana ku xambaaray imaam maalik laakiin wuxuu qabaa inay tahay litakyiir inuu imaamku kala dooranayo tuu maslaxa u arko inuu ku xukumi karo inay kala leeyihiin aynay ahayn ya imaam maalik saasuu isagu markaa maray calaa kulli xaal aqwaashaas ayaa ku sugan halkan ah, wayashrabu min abwaaliha wa albaaniha eh, jalaalayinku waaba inoo qorayaabe waxay a'immada qaar ka qaateen sida imaam maalik wakhayruh yacnii waxyaalaha hilibkooda la cuno fadalaadkooda kaadidooda iyo saaladoodu inay markaa tahay aahir inay daahir tahay bay ka qaateen oo ka daliishadeen kaadidii geela in laysku dawayn karaa laga qaadanaya oo caanihii lagu darsan karo hadde laakiin ogogo yacni kaadida geelu waa asiidh badan tahay saas aawoodee ha isku badinin hadday noqoto inaad isku dawaynayso waa inaad yaraysaa hascawarin ya waxaa weeye kaadida geelu waxay leedahay yacni asiir badan bay leedahay saas aawadeed waa in caanuhu markaysa markaa waxaad ku daraysaa ay wax yar noqdaan wax yar waa inay markaysaa noqdaan hadday dhacdo inaad markaysaa isku dawaynayso taxadir same taxadir ya bixadar inaad ku isticmaasho hadday noqoto inaad isticmaalayso daahirnimada xaggay ka daliishadeen aimada ku tegey shaaficiyadu ma qabteen shaafici wuxuu leeyahay wax alla waxa markaa shay kastaba kaadidiisa iyo saaladiisu waa nijaas ama ha noqoto mid hilibkiisa la cuno ama yeena noqon wada nijaas buu leeyahy ya laakiin imaam maalik wakhayruhu waxay mareen in wixii hilibkiisa la cunaa kaadidiisa iyo saaladiisuba inay daahir yihiin xadiiskan baanu ka daliishanaya su uga daliishanaya waa sidee wuxuu ka daliishanaya waa midda koowaad ee xaaraan in la isku daweeyaa ma bannaana nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu banneeyey in la isku daweeyo oo khamriga markii nebiga la weydiiyo la yidhi ma isku daweynaa su'ila rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can alkhamri ya nasnacuha dawaa'an qaala inaha daa walaysat bidawa yadaa cuduree dawo maaha baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey fatadaawow cibaad allahi walaa tadaawow bixaraam xadiis kalea ku soo arooray culamada qaarkoodna waa quwiyiin asarka sheegaya in allaha lam yajcal shifaa'akum fima xarama calaykum isaguna waa waxay noqonaysaa waxa weeye dawaynta la isku dawaynayaa inay markaa xalaaltaho nijaaso ayna ahayn bay tilmaamaysa waa soo aroortay xariirtoo kale dee markaysagaa in xaalad gaara lagu banneeyey laakiin taasi waa mas'ala khaasa waa mas'ala khaasa weeye xariirtuna yacni dadka qaar baa laga xarrimay marka waxa weye lilmaslaxa cidda xikada leh oo kalea loo banneeyey laba saxaabi oo soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu banneeyey ciddii xasaasiyadda ama cuncunka ama yani waxaas leh wejiga labaad waxay ka daliishanayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam dee markuu u fasaxay nimankaas iyagoo qariibu cahdin bilislaami ah inay kaadida geela iyo caanaha geela cabbaan xataa uma sheegin inay ama ka luqluqdaan ama waxay ka gaadhaan jidhkooda inay markaysa markaa iska maydhaan ama afkay ku cabayeen inay ka luqluqdaan iyo wax la mida iyo jidhkooda kale hadday gaadhaan inay iska maydhaan kullu dalika uma sheegin qariibu cahdin bilislaam baynay ahaayeen hadday waajib ahaan lahayd in markaa layska maydhana ama laga afdhaqdana nebigu waa caddayn lahaa calayhi salaatu wasalaam lianna ta'khiira albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac saasay ka deliishan haddii la yidhaahdo kollay waa nijaas xaraj badan baa jiraya macaanaha geelu sida badan dee kama baxsanayaan kaadida geelu markuu kaajayo dee waxaweeye naasahay ka da'daa kaadidu ya iyadoo la lisayay ku daadataa marka horeu markaysa markaa markuu sii daynayo ku fadhiisanaya oday reer magaala waxa qisa ay sheegeen oday reer magaala markaysa markaa arkay isagoo geel iska maalayaan oo iska salaaxayaan moogta xoolaha kaleba waa la mide kan waa kaga sii badan yahay markaasuu yii war horta markaa umaydha umaydha markaysa marka xoonahay Ah, oo dhan buu markaysa wixiisii ku fadhiyay intuu magaca adag sheegay <laughs> markaasaa iska lisaysaa buuri horta maydha buu yidhi maydha maydha maydha buu hmm. marka sida badan dee lagama badbaadayo iyadoo waxaweeye kaadidii dee ay markaa waxaweyan yani markaa gaadhay oo naasihii ka da'day iyadoo markaa saaradii iyo kaadidiiba ku fadhiistay yani marka ayaa haddana marka dee la lisayo dee hadday xataa qallashay dee marka waxa cani baa soo qoynaya oo meeshii soo maydhaya waa sidaas waaba ku dhacdaa laga saara sooma ya marka calaa kulli xaal xaraj badan baa kolley ka imanaya marka qowlkaas odhanaaya wixii hilibkiisa la cunaa kaadidiisa iyo saaladiisu waa daahir waa qowl kolley qawiya weeye waa qowl qawi waayahay wanazla fi lcuraniyiina lama qadimuu lmadiinata wahum mardaa asiyuuti waxau yihi raximah llah wanazla waxaa soo degay fi lcuraniyiina qoladii reer curayna waxaa ku soo degay qabiilkooda curayna laodhan jiray waa musaqar laakiin curani baa mufradka marka loo nisbaynaya la markay jamac yihiin curaniyiin wa nasala fii curaniyiina qoladii reer curayna waxaa ku soo degay ee kooxda ahaa kolle cuklina waa la socday bay yidhahdeen qolo cukli ah lammaa qadimuu lmadiinata markay madiine yimaadeen wa mardaa waxay yimaadeen walxaal hum iyagu mardaa ay bukaan daahirka cibaarada sheikhu sheegaayo waxaad mooddaa inuu ka dhigaayo iyagoo xanuunsanaya inay yimaadeen xadiiskana saas kama caddaa xadiisku wuxuu ku tusinayaa inay markay yimaadeen jawiga madiine ku bukoodeen oo ku xanuunsadeen lama qadimuu lmadiinata markay madiine yimaadeen wahum mardaa iyagoo buka faadina lahum rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu u oggolaado u idmay an yakhrujuu inay baxaan ila libili geelii zakada inay u baxaan intii ka ahaatay geelani wuxuu ahaa geel zako wa ay cabbaan min abwaaliha wa albaaniha kaadiyaha geelaas iyo caanihiisa wax ka mida ay cabbaan yacnii caanihii baa lagu darsanayaa in yar oo kaadi ah xadar waa in la sameeyaayo la yareeyaa waxa lagu darayo ay noqotaa wax aad u yar falamaa saxuu markay bogsadeen xanuunku ku dhacay xanuun xagga caloosha abuu ahaa ijtawawu lmadiina ayuu xadiisu tilmaamaya falamaa saxuu markay bogsadeen qataluu waxay dileen raaciya nabiy sala allahu aleyh wasalam ninkii nebiga geela u raacayey ayay dileen wastaaqu libila geelina waa kaxaysteen oo waa qaadeen waxaa ku soo degay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu abaalmarinta kuwii waxay ahaatay oo qura yuxaaribuuna allaha allah la diriraayey wa rasuulahu iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam la diriraayey ama la dagaalamayey oo say allah iyo rasuulkiisa ula dirirayeen bimuxaarabati lmuslimiin waxay ku dhacday muslimiinta inay la dagaalameen dagaalkii muslimiintai la dagaalameen baa laga soo qaaday kaannahu ilahi iyo rasuulkiisa inay la dirirayeen wa yascauna fi lardi fasaadan wa yascawna ku dadaalayo u roorayay fil ardi arlada gudaheeda fasaadan ifsaadan fil ardi kharibaad arlada ay kharibaanna u roorayoo ku dadaalayay marka fil ardi fasaadan bay ku tacalluqdaa fasaadan bimacnaa ifsaadan kharibaadda arlada la kharibana waxay ugu dadaalayeen biqatci ariiqi yacni markaa jidgoynta jidgooyada ay samaynayeen ama cawtuariiqnimada iyo shuftanimada samaynayeen abaalkoodu wuxuu ahaaday oo qura an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la deldelo lasoo laalaadiyo aw tuqaaca ama la googooyo aydiihim gacmahoodiiyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin ay mukhtalifatan xaalay isweydaar tahay oo ay markaa e, qaar isweydaarsan tahay gacan midig iyo lug bidix ay aydiihim alyumna gacmahooda midig e, wa arjuluhum lyusra iyo lugahooda bidix aw yunfaw ama la eriyo min alardi arlada laga eriyo arladoo dhan baa laga eryayaa maaha muraadkiiyo waxaa laga tilmaamaya arladana ay barteenee muctaadka u ahay ay joogeen ay markaa eh, la qabsadeen ayaa laga eriya laga masaafurinaya dhul kale loo masaafurinaya a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen nafyiga waxaa la mid a in jeel lagu xidho oo dee xorriyaddii laga qaado ya si aanu shuftanimo dambe u samayn yacni marka in la xidho nafyiga arlada markaa laga masaafurinayo la midta laakiin asalku muxuu ahaa waa min beledin ilaa balad in loo masaafuriyo waxay samayn jireen dowladdii reer bani umaya ciddii ay u cadhoodaan way soo masaafurin jireen waxay keeni jireen jasiirad la odhan jiray duhluk la yidhaahdo ama dahlak ama duhluk oo halkan markaa waxa weeye markaa kollay jabuuti agagaarkeeda iyo eritariya kaga beegan badda cas halkaasay ku taallaa meeshaana dee aad looma mari jirin intii kinaalka aan la jeexin waayo fiiq bay ahayd haddamaaragta inta doonni lagu soo qaado halkaa la keeni jiray oo deedna jasiiraddaasaa la dhigi jiray oo laga tegi jiray jasiiradda dad yaroo aan badnayn baa ku nool ya dad yaroo aan badnayn ayaa ku nool saas aawadeed cumar ibnu abi rabiica meeshii la keenay weeye nin saalix ahaayoo markaysaa wanaagsanaana isagana waa loo soo masaafiriyey meesha cumar ibn abrabiica ninkii shaacirka ahaaye yani hawsha badnaa yani marka had iyo jeer dumarka iyo hazalka iyo ka gebiyi jiray isagoo xaj ku jira ayuu markaysa marka hadduu doono hadduu qof dumara arko ah gabay unu tirin jira marka cumar ibnu cabdilcasiis ayaa ooridiisii markuu boqorka ahaa waa soo xajinaysay faatima binti cabdimelik awowgeed baa boqor ahaa aabaheed baa boqor ahaa afar walaaladeed baa boqora noqday ninkeedaa boqor ah cumar bnu cabdicasiis baa wuxuu yidhi iyaaka waxaan kaaga digayaa inaad gabay ku soo qaado iskama hanan karin <laughs> markuu arkuu gabay ku sheegay waa la soo qaado jasiiraddaa la keenay ilaa intuu ka dhimanaya halkiibu ku sugnaa marka nafyigu saasoo kale ayuu noqonaya min beled ilaa beled jasiirada waxaa la yidhahda dahlak baa la yidhahdaa waxay ku taallaa badda cas ayay ku taallaa xagga dee eritrea iyo meelaha ku beegan ama jabuuti meelahaasay ku taallaan waa jasiirad badda ku dhex taalla dee doonni u timaada mooye cid alla cid ka qaada heli maayo kamana bixi karo maritaanka meeshuna dee waa yaraayo kinaalka lama jeexinoo fiiq bay de ahayd halkaa wax maqsuud ahoo dee markaysa markaa sideeda u tegayaan saa uma jirin marka halkaasaa loo soo masaafirin jiray marka mutacayin maaha halkaas waxaa laga tilmaamaya arladu in loo masaafiriyo berri iyo badkay doontaan noqoto aw yunfaw min alardi aw litartiibi alaxwaal aw waxay u sugnaatay xaaladaha in loo tartiibina yani ma litakyiir ba mise waa litartiibi alaxwaal waa ta labada qowl ku sugan yihi ya marka axwaasha ayaa tartiibtu u sugan tahay hadduu wax dilo waa loo dilaya hadduu markaa dil iyo dhac isku darana waa la deldelaya lasoo laalaadinaya hadduu markaa waxaweeye eh, xoolo keliya dhacana aw tuqaaca aydiihim warjuluhum min khilaaf hadduu cabsi geliyo intaa midnaba aanu samayn waddadun cabsi geliyeyna aw yunfaw min alardi laakiin a'immada qaar waxay qabaan wa cala takhyiir imaamkaa kala dooranaya cuquubada tuu ku fulinaayo waana takhyiiru maslaxa saynu sheegnay oo qaacidada maxaanu ku sheegnay wax kastooo sharcigu kala doorransiiyey qofka ma waxa loo kala doorransiiyey ahaatay limaslaxati nafsihi mise limaslaxati hayrihi haddii limaslaxati nafsihi loo kala doorransiiyey waa takyiiru shahwa tuu jeclaysto ayuu dooran karaa midna dembi kuma qabo haddii waxa loo kala doorransiiyey ay tahay limaslaxati hayrihi oo limaslaxati nafsihi aynay ahayn waa takhyiiru maslaxa yalzamu fiihi alijtihaad hayra alaslax hadduu doorto waa ku dambaabaya faalqatlu liman qatala faqad dilku wuxuu u sugnaaday ciddii wax disho keliya waasalbu daldalaaduna soo laalaadinta lasoo laalaadinayaana liman qatala ciddii wax disho wa akhada almaala xoolahana yacni markaa qaadda xoolihiina dhacda oo dhac iyo dhiig isku darta gacmaha iyo addimada goyntooduna liman akhada almaala cidda xoolaha qaadata ayuu u walam yaqtul aan waxba dilin a'immada qaar waxay leeyihiin markaa nisaabkii qacige sariqada xaggeedii bay la aadeen laakiin culamada qaar taa laazim ka dhigi maaya waxay yidhahdeen tuqtacu yadu saariqi fi rubci dinaarin fasaacidan waa in markaa xoolaha uu qaaday qadarkaa waa inay gaadhsiisan tahay bay yidhahdeen xagga xiraabadana a'immada qaar baa saa maray qaarna itlaaq ay ku sugnaadeen waalqaطcu liman akhada almaala walam yaqtul wannafyu masaafurintuna liman akhaafa faqad cidda markaa waddada cabsi gelisa keliya u sugnaaday qaalahu bnu cabbaasin cabdulahi bnu cabbaas baa sidaa yidhi wa calayhi shaaficiyu sidaa waxaa ku sugan imaamu shaafici wa asaxu qowlayhi labadiisa qowlka sixada badan li shaafici ana asalba alaaan bacda alqatli deldelaadda lasoo laalaadinayo saddex maalmood yacni saddex habeen iyo saddexdooda maalmood lasoo laalaadinayaa bacda alqatli dilka dabadeed bay ahaato oo marka hore la dilayaa marka marka hore la dilo dabadeed baa lasoo laalaadinaya bay yidhahdeen waxaa looga jeedaa dadka kale litankiil ciqaabtan in xumaanshaheeda la tuso dadka oo dadku arrinkaasoo kale ka caagaan wa qiila waxaa la yidhi waa weji kaleoo madhabka ku sugane qablahu qaliilan in yar baa lasoo laalaadinayaa ka hor dilka dabeedna kadib baa haddana la dilayaa inta laga soo dejiye meesha ya laakiin wejigaasi agtooda cinda shaaficiya waa daciif ka horaa muctamada wa yulxaqu binafyi nafyiga waxaa la haleeshiinayaa maa ashbahahu fi tankiil waxii ka shabahaaya fi tankiili xagga cuquubada ka shabahaya oo min alxabsi wahayri yani xidhitaan iyo wax kalea dalika kaas aljazaau almadkuur abaalmarinta la soo sheegay lahum khizyun iyagay ay dullun dulli u sugnaaday fi dunya adduunyada gudaheeda walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakhira gudaheedana cadaabun cadiim cadaab weyn huwa cadaabu naar waa cadaabka naarta halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk